kusoo soo marnay maxaa lagu soo misaaliyey misaalkiis xuu ahaa siila yabiixu ahaa saas weeye wasiiqa waa la dhalaaliyey waana isagu mabiica sawq a ah, la yidhahdaa masderka ya waa qiila isagu marka waa yahay wasiqa waa la dhalaaliyey huwa isim faacil dhe horta ma faacilka isim faacil celil asagaa laga hadlayay ah, liannahu lmutaxaddathu canhu isim faacilka waxaan hadda aan ugu celayna liannahu lmutaxaddathu canhu isagaa laga sheekaynay isagaa laga sheekaynay wasiqa waa la dhalaaliyey huwa isim faacil minhu min faclaa laga dhalaaliyey kasahlin xaala uu isim faacilkii lamid yahay mid fudud wa qariifi mid dhugle ama mid caqlile xaalu la mid yahay waqad yakuunu isi faacilka inuu noqdaa la arkaa afcala aw facalan uu noqdo aw facalan uu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 fahuwa gumrun falaa takun min jumlat ljuhaali waxa musallaskay ka mid taha alfaada musallaska oo saddexdaba loo shaqli karo amrun imrun umrun marka waxaa la yuqaalu fi lmaai lkaiir biyaha faraha badan waxaa la ihahdaa amhum aa la ihahdaa amhum wlxiqdu urgunuska ama cudada cudada ama urgunuskana wlxiqdu fi safi urgunuska ama cudada oo xabadka ama qalbiga ku jirtana fadaka imhum waa la kasriyaa fadaka imhum wrajulu jaahiluna wrajulu jaahilu fahuwa umrun waxaa la ihahdaa doqon wrajulu jaahilu fahuwa umrun falaa takun min jumlati ljuhaala juhaashaa kamid noqon yaadan doqon noqone jahli meel loo waa qiimo leh meel kasta waa un ku caayan yahay haddaan aragtaba marka ficlun ismi faacilkii faacula waa ku yimaadaa isagoo shaad ah وcاaqrin وkacaaqirin islaan ma dhelaystaa وcaaqirin وkacaaqirin islaan ma dhelaystaa waa faacil sooma jeedin faacil waxaa la lehay cafuratilmar'atu haweenaydii ma dhalaysay noqotay cafuratilmar'atu haweenaydii ma dhalaysay noqotay fahiya caaqirun waa mid ma dhalaystaa xamuda shay'u shaygii waa dhanaanaaday fahuwa xaamidun fahuwa xaamidun a la yihahda xamuda ashayu fahuwa xaamidun a la yihahda waa faacil faacil waxaa iska laha facala muطlaqan iyo facila mucadaa soo ma hadda waxa weya facula ugu imaanaya shaadnimo shaadnimay ugu imaanaya facula shaadnimay ugu imaanay junubin waka junubin junubin inuu ku yimaadaa la arkay januba rajulu ninkiia isku janaabooday fahuwa junubun waa mid fogaaday fahuwa junubun waa mid fog yuu ka fog yahay can kulli cibaadatin yushtaradu lahaa aahaara cibaado kastoo dahaaro loo shardiyo sow kama foga ah,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 amase baduca rajulu fa huwa bidcun ninkiiya fara maray wey walxasuuri wa kalxasuuri inuu ku yimaadaa la arkaa xasuur inuu ku yimaado xasurati almar'atu ama waxaa tir xasurati naaqatu dhe xasurati annaaqatu halka dhig xasurati naaqatu hashiya iba adkaatay maasiirkii anu ka soo baxayana xasurat naaqatu fahiya xasurun facuulun waa qumrin waa ka qumrin doqon inuu ku yimaadaa la arkaa amura rajulu ninkiyaa doqon noqday fa huwa gumrun ficlun saluba shayu shaygii adkaaday fa huwa sulbun ficlun inuu saas ku yimaadaa la arkaa wa caaqirin waa ka caaqirin waxaad dhigi kartaa wa caaqirin waa ka caaqirin gabar madhelaysaasa inuu ku yimaadaa la arkaa caqurat ilmar'atu caqurat ilmar'atu fahiya caaqiru fajura rajulu ninkaa faajir noqday fa huwa faajirun faajir muxuu yahay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 maanka geli ee hadhaw hadaad maser iyo isim faacil wax uu yahay baan isaga xaraam iska wey iska leeda laba taqanid wuxuu yahay yaa kuu sheega waaya wacalaa facalin wacalaa facalin ayuu inuu ku yimaada waa la arkaa mase macnaha shaadki shaadkiyaa la tirina wacalaa facalin inuu ku yimaadana waa la kaa naxwu batula rajulu ninkiya gees noqday fa huwa badalun lnnahu tabdulu cindahu dimaau naas dadka dhiigood agtiisa wuxuu noqonaya hadug waa dilaa kanuu dilaa waxba ma bixiyo badula rajulu fahuwa batalon waa geesi lnnahu tabdulu cindahu dimaau naas dadka dhiigood agtooda hadug iska noqaa wax maba moodid inuu waxaad moodaa dilay وxasuna waa wanaagsanaaday mid qurxoonu noqday fahuwa xasanun facalun وalىa fucaalin fucaal inuu ku yimaadaa la arkaa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 daaqa markuu ciriiri noqdo ixliiluhaa hasha naaskeed ibtiisa ixliilku waa meesha canuhu ka soo baxayaan ah, naaska ibtiisa ama foodiisa kaasaa la yidhaha ixliil waa carudat ilmar'atu faacilo soo maahan waa carudat ilmar'atu ninkii ninkeedii isjeclaysaday maahan iyaalisiyo nin kale ka daba socota maahan ninkeedii wey ah, waa ku ammaanan tahay marka ah, waa ku ammaananta fa hiya carubun waa mid ninkeeda isjeclaysayda curuban atraaban soo maaha gabdhihii xurulciinta ahaa mid walbaaba zawjkeeda ilaahay ugu talagalay isjeclaysiini mid kalena maba samaaxiyaan ah, ah, ma jeedid wa carubat lmar'ata weyneediya ninkeedii isjeclaysiiday fahiya carubun waa mid ninkeeda isjeclaysiida ay mutaxabibatun waa mid isjeclaysiida ilahay sawjee ninkeeda wa calaa suclin inuu ku yimaado alarkaa naxwu saluba shay adkaaday fahuwa sulbun hadhow saliibna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 la arka ism faacilkii faaculaa naxwu caquratilmar'atu haweenaydii madhalaysay noqotay fa hiya caaqilun waa mid madhalaysahan wax dhalayn waxaa muddo shayu shaygii waa dhanaanaaday fa huwa xaamidun waa mid dhanaan wa calaa fulculin nusimadalarka naxwu januuba rajulun ninkii wuu isku januubay waa janaaboodo janaabuu ku dhacay fa huwa junubun waa mid fogde haddaana saa dhig kartaa januba rajulu ninkii waa fogaaday iska dhig ninkii waa fogaaday adigu bacuda ka dhig ilaa qofkii janaaba ku dhacayso cibaadadii kama fogaan loo shamfin jiray dahaarada waxaa tiraahdaa januba rajulu ninkii waa fogaaday hadduu rabo wadankiisuu ka fogaad janaababa kuma dhix wadankiisuu ka fogaad kii janaabada ku dhacdana cibaadadii daharo loo shardiyo inuu ka fogaad fa huwa junubun waa mid fogde wa calaa facila ayuu ku yimaadaa wa calaa facilin de facilin uu ku yimaadaa tanwiine naxwu nadusa rajulu ninkiiya fahmo badnaaday nadusa wey nadusa rajulu ninkii waa fahmo badnaaday fa huwa nadisun faacilu soo maha nadisun waa mid fahmo badan ah, waa mid fahmo badan waa faaduna waxa weye ninkii fahmo ayuu lahada waa la fa huwa faadinun faacilun soo maha wasiqa waa la dhalaaliya huwa ismin faacilkii min laasimin min ficlin ficil xaggiisaa laga dhalaaliyey ficilkoo laazinin oo laazim ah ficilkoo muwaazinin faacila faacila u wasnoobaa wasiiqa waa la dhalaaliya huwa ism faacil min laazimin laazimintu waa sifatun limawsuufin maxduufin taqdiiruhu ficlin min ficlin ficila laga dhalaaliya ficilkoo laazimin oo laazim ah ficilkoo muwaazinin u wasnoobaa faacila waazin kuwas looma horay waxaan usoo qaadanay shalay facala muطlaqan iyo faacila mucadaa isfaacilkooda qiyaas inuu faacil u yimaado haddana darsigeenna awalkiisa waxaan ku soo qaadanay faculo isfaacilkeedu dhammaan labiyo tobankiiba maxaa noo dhima ulaasi waxaa noo dhima ficilo laazim waa kana halkaana loogu talagala halkaana looga hadla halkan marka waxaa kaaga bilaaba faacilo laazim laakiin wuxuu noogu soo dari doonaa facala afar wasin ka shaadowday uu ku soo dari doona ah, facala afar wasin ka shaadowday uu halkan soo geli doona laakiin sideeda wixii kuu dhimanaa fahm meeshan waxaa loo yaqaana maxaa looga hadlaa faacila laazima istifaacilkeeda aa looga hadlaa dhi kadib aad aragtay wixii kaloo lagu dareen saas darteeda wasiiqa min laazimin muwaasinin facila wax kale maahanba waxa weeye istifaacil oo facila laazima ka yimid wa intaas way warka dhaho wasiiqa waa la dhalaaliyey huwa isim faacil min laasimin min ficlinaa laga dhalaaliyey ficilkoo laasimin laasim ah ficilkoo muwaasinin u wasnooba facila ficil oo wasnigiisu yahay facila oo laasima isim faacila laga kaxay waa intaas soo maahan isim faacilkii facila laasima warka dhaho waa intaas khulaasood aye waa kana biwasnihi facilada wasnigeedaa lagu dhalaaliyey waxaaba leeyahay isim faacilku ficilka wasnigiisu ku imaana waxaa la leeyahay faacila fa huwa faacilu ah, faacilunuu ku imaana ah, faacilunka laftirkeeduuba ku imaana waxaa tiraa fariixa waa farxay fa fariixun waa mid farxay cashira waa qooqay fa huwa waa mid qooqan badira waa kibray fa badirun waa mid kibray xabida waa calool weynaad uurweynaada ku dhacay ixbanda'so kumaanaan soo fasirin caloosha xanuuna uga dhacay waa ayadii wax kale ma ah, caloosha xanuun uga dhacay wey uurweynaada ku dhacay wey waa ayadii xabida fa xabidun waxaa lahadaha wajica waa xanuunsaday fa huwa isim faacilka facilaad oo qiyaaska kow wuxuu ku yimaadaa facilu ah, ficilkuba kuwa siiye facila facilun farixa farixun cashira cashirun badira badirun wajica wajicun xabida xabidu facila facilun haye wuxuu ku yidhi biwasniya lagu dhalaalaji wadalika tusaalihii kashajin haddi weligaa un saxiixa laguma wado dii kale muctalkaada fahmayn hadhow asaga kii ugu dhibka badnaa ay kuugu misaali farixa kuuguma misaali maxaa yeelay farixa waa fahmay hadaad muctalkaan tahay laakiin qofku waxa dhacda inta farixa fahmo inuusan shaji fahmi karin shajiya wuu tiiraanyoom shajiya wuu murgay Ah, shajiya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 biwasniyaa lagu yihi shajina u mihaal ko faacil wa mushbihin cajula faacilna ku darso wa sha'si faclan ku darso walasnaf afcal ku darso jaglaan faclaan ku darso faanin faacilun ku darso shibhu waaxidi bukhalaa faacil ku darso soo toddoba ma haysatid toddobadaas waa faacila laasimayso faacilkeedii marka fiiri waxay yihiin faacilun faacul eh, faacilun faculun faclun afcal faclaan faacil faciil somalaya ah, toddobada saas inay ku taankaan waxa weeyaan shajin waa faacilun haye cajulna waa faacilun sha'sina waa faclun ashnadna waa afcal